kan lagu shabahay bilmudaafi mudaafka wa huwa shabiihu maa shay weeye itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay shaygaasoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mid ah fa milu mudaafi mudaafkuu la mid yahay shabiih horta xaal la yidhaahdaa bilmudaaf waa u qeexay wuxuu yidhi ma tasala bihi shay-un min tamaami macnaahu waa isimu gadaal kala xidhiidho shay macnaha dhammaystir xukunkiisu muxuu yahay fa milu mudaafi mudaafkuu kula mid yahay fi lxukmi xukunka waa sii cadeeyey xukunkii an yusabu waa la nasbinaa shabiiha bilfadxati fadxa lagu nasbinaa wadaalika mihaalkii naxwu laa mustaqiiman mid uu toosan yahay xaaluhu xaalkiisa kaa-inun bayna annaasi dadka dhexdooda ma ahaanin laa miduu toosan yahay xaaluhu xaalkiisa kaa'inun bayna annaasi dadka dhexdooda ma ahaanin laa mustaqiima laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu lisma wa tarfacu lkhabar mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab mustaqiima ismu laa shabiihun bilmudaaf mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirihi mustaqiima ismu faacilin yacmalu camala ficlihi yarfacu lfaacila عمل فعله يرفع الفاعل حال فاعل مستقيما مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر حال مضاف له ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه بين الناس بين ظرف مكان منصوب على ظرفية المكانية وعلاaمة نصب فضحة ظاaهرة في آkره وظرف متعلق بخبر محdوف وجوبا تقديره كائن بين مضاaف الناaس مضاaف إليه مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره qaala ibnu laajruumi wuxuu yidhi halkan wuxuu uga hadlaa shuruudii gabal ka mida haddii la waayo maxaa xukunku noqon haddii shuruudii wax ka mida la waayo laba arrimoodaa midu imaanee ihmaal inuu waajibo in la camal hadleeya inay waajib noqoto iyo camalfalku meeshu awal waajib ka ah jaa-is inu noqdo labadaasaa midu dhece haddii shuruudda wax ka mida la waayo shuruudduna waa kala duwan yihin waa arki doonaa qaala ibnu wuxuu yidhi fain lam tubaashir laadu haddaysan la baashirinhaa nakiradii oo shardigii mubaasharadahaa la waayo an yakuuna smuha muttasilan bihaa shardigaas waa laadu inay nakirada la baashirtunto haddii shardigaas la waayo oo la kala dhex galo laadii iyo isimkii nakirada ahaa in la ihmaaliyo laada a waajib camalfalna maba banaana marka haddii shardigaas la waayo fain lam tubaashir laadu haddaysan la baashirinoo la xidhiirsan haa nakiradii waajaba waxaa waajibaya arafcu in nakirada la godo isimka nakirada ka dambeeya in la godaa waajiba macnaha wajab alihmaal waa in la camal haleeyo marka laadiya waajib ah wajab alihmaal wey laadi in la camal haleeyaa waajiba oo nakiradii ka dambeey layska godo wawajaba waxaa kaloo waajibaya takraaru laad laada in la soo shay kalea waajiba laada in laba goor la soo celiya laa fiihaa culu walaa macnaa yunsafuna laba shaya waajibaya in la ihmaaliyaa waa waajib in laadii la soo celceliyaana waa waajib labadaasaa waajibaya wa wajaba waxaa waajibaya takraaru laa naxwu laa fi daari rajulu walaa mra'atun laa fiihaa qawlu walaa hum canhaa yunsafuun wey taasay la mid tahay laadi maxaa ku xiga fi daari aaba nakiradii kadaalay marka marka laa iyo rajulu maxaa u dhex maray fi daari waa la kala dhex galay nakiradii iyo laadii waa waajib in lacamal hadleeyo laada in la soo celshaana waa waajib waa waajib laa fiiha hawnun walaa hum canha laadii iyo hawnun oo nakiradiiyo fiiha udhaxaydo waa waajib in la camal hadleeyo in laada la soo celceliyana waa waajib naxwu laa fi daari daarta dhexdeeda rajulun kuma sugna markaasoo kale marka camalu ina lama arko fi daari jarmjuurka qabar muqadama laga dhigaa rajuluna mubtada mu arkana marka mubtada iyo qabar waay marka laadu ma camal falin ilaa walba laadu mubtadii camalayn mubtadii khabar inta gasho ay mubtadaha nasaqayda nasbinayda ah, khabarkana rafci hore rafcahana ay saarayda nawaasikhday ka mid tahay laadu nawaasikhdii ay ka mid tahay in nax sideedii u camal fashaa mubtaday raf ay nasaqayda marka mubtadu awel waa rafcifna waa nasbi jir laadaan mar haddiiba la kala dhex galay nakiradii iyo laadii ma nasaqi karto mubtada laga dhiga nakirada fi daari jarmshuulkan soo marayna khabar muqadamaha laga dhiga laa fi daari daarta dhexdeeda rajulun minin ma ahaanin walamraatun haweenayna ma ahaanin fa takararad hadday soo laalaabato hiya laadii tan waa maxee walam takarar laa shardigii ahaa haddii la waayo wey macnaheedu waxaa la yidhi yaan laadu soo laalaaban haddii shardigaas la waayo oo laadu soo laalaabato tan waa ka duwan yaha shardiga haddeeraha camalfalka meeshu awal waajib ka aha jaa-isu noqona ah, ihmaalkuna waajib noqon maa icmaalkuna waajib noqon ma labada waa banaanya ah, icmaalku waajib noqon ma ihmaalkuna waajib noqon ma maxay noqonayaan labaduba jaais icmaalna waa jaais ihmaalna waa jaais labada kuu banaan yahay mhm. laa xawla walaa quwata ila bilahi wey falaa rafafa walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji taas wey fain takararad hadday laadii soo laalaabato jaasa waxaa bannaan icmaaluha laada in la camal siiyo oo nakirada ka dambayda ay iyadu ay nasbido hadduu muxrab yahay la bineeyo oo wixii lagu nasbi jiray lagu bineeyo taas waa waajib waxaa kaloo waajibaya waxaan rabaa waa jaa-is wey in la camal siiyo waa jaa-is fain takararad hadday laadu soo laalaabato jaasa waxaa bannaan ixmaaluha laadi in la camal siiyo oo isimka nakiradaho ka dambeeya ay hadduu mucrab yahayna nasbido hadduu mabni yahayna wixii lagu nasbi jiray lagu bineeyo oo la camal siiyo wa ilqaauhaa in la camal haleeyaana waa jaa-is iyaduna in la camal haleeya oo laaba inta la camal haleeya nakirada ka dambeeya mubtado laga dhigaa ayaduna waa jaa-is labaduba banaan jaaza wa jaaza fain shita haddaa rabto waa ku miisaalina camalfalkii iyo ihmaalkii labadaba waa ku miisaalina fain shita haddaad rabto qulta waxaad leedahay laa rajula nin waxa la idhaha kuma sugna walaa mra'ata kuma sugna marka ir hadda waa icmaalkii laa rajula waa taasa rajula fadxadaasa lagu binay maxalkana laga nasbina fi daarina waa khabarkii walamra'ata sidoo kale khabarkiiya loo soo qadara walamra'ata fiiha wy ihmaalkii ku miaalin haddana wain haddaad rabto qunta waxaa leedahay laa rajulun wax nin ah fi daari daarta dhexdeeda laa rajulun nin fi daari daarta dhexdeeda ma ahanin walamra'atun haweenayna ma ahanin ihmaalinen laa rajulu nin fi daari daarta dhexdeeda ma ahaanin walaa mraatun haweenayna ma ahaanin waa camal hallayne laaba rajulu mubtada fi daari khabar walaa mraatunna sidoo kalead ka dhigay oo aad leedahay imraatun waa mubtada qabarkiina loo soo qadara walaa mraatun fiiha waa la iska xadfa maxamed muxidiin cabdilxamiid wuxuu hi waa qulu waxaan leeyahay ana shuruuda wujuubi camalilaah qad carafta waad garatay ana shuruuda wujuubi camalilaah laa camalfalkeeda waajibnimadiisa shuruuddeeda camala ina ina ay camalkeeda ay camal fasho arbacatu afar laada inay camalkii ina oo kale camal fasho markay waajib tahay waa afar shardi markii la helo afar shardi markii la helo wey qad carabta waad soo garatay ana shuruuda wujuubi camali laa laa camalfalkeeda waajibidiisa shuruuddeeda camala ina ina inad ina camalkeeda ay camal fasho markay ina camalkeeda camal falaydo markuu waajib noqonaa arbacatu afar wey shuruuddaas afar shardi horaad usoo baratay shuruuddaas afartaas ad carabta waad soo garato horaad usoo baratay ana shuruuda wujuubi camali laa laa camalfalkeeda waajibidda uu waajibaa shuruudeeda camala ina ina camalkeeda ay camal fasho arbacatun afar way shuruuddaas hore usoo barata wahaada kalaamu hadalkan dambe fii bayaani اlxukmi xukunka la caddayntiisu ku sugnaaday idaqtalla markuu dhimanaado shardun shardi shardigoo mina shuruudi shuruudda ka mida shuruudda alarbacati afartaa shuruuddii asaabiqati soo hormartay shuruuddii afartaaheed oo soo hormartay haddii mid kamid uu dhimanaado maxaa dhacaya wey baabkan iyo hadalkaanu taasuu ka hadla hadalkaanu wa haada alkalaamu hadalkaanu fii bayaani اlxukmi xukun la caddayntiisa ayuu ku sugnaaday idaqtalla hadduu hadduu dhimanaado shardun shardi shardigaasoo mina shuruudi ka mida shuruuddii alarbacati afarta ahaaye shuruuddii asaabiqati soo hormartay wa bayaanu daalika arrinkaas la annahu shaaniye idaa waqaca hadduu dhaco bacda laa laa ka gadaal macrifa oo meeshii la rabay nakira inay ka dabamarto a ah, waxaa dhacday macrifu wax kale minu dhigagta ndhig wahaada kalaam fii bayaani اlxaali uu idin dhigaa waa isku mid xaalad iyo xukun xukunkaaba ka fiican xukunkaa ka fiican waana isku meesha wa bayaanu dalika arrinkaas la cadayntiisa annaw shaniye idaa waqaca hadduu dhaco bacda laa laa ka gadaal macrifatun isim macrifaa hadduu dhaco laadii waxaa la rabay nakira inay ka dabamarto oo isimkeedu uu nakira noqdo hadduu macrifo noqdo wajaba waxaa waajiba ilqaau la laa in la camal haleeyo wa takraaruhaa in la soo celiyana waa waajib waa waajib laba shaya waajibay markaa in la camal haleeyo waa waajib in la soo celceliyaana waa waajib naxwo laa muxamadun muxamed zaaranii mid soo booqday ma ahan walaa bakrun bakarna maaha waa waajib maxaa yeelay ayadu nakiray ku camal fashaa laa naafiyatun mulqaatun laa camal lahaa la iska leeyay mabniyun calaa sukuun laa maxal lah min alcaraab محمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره زار فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زار وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره يحد على محمد ني امر للوقايه وليا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مفعول به مقدم ما يا ما مفعول به مقدم كما جرت markaasa waa la dhaha wljumlau min alficli oo waa jumladeed zaara iyo faacilkeed iyo mafcuulka wljumlau min alficli wlfaacil wlmafcuul fiihi maxala rafcin khabaru mubtaday oo muxamed ahaa raabidmayaa ah waraabitu baynahumaa faacilu zaara walaa bakruna waaw xarfu cadfin laa naafiyatu mulqaatun la camal laha bakrun macduufun calaa muxamed wlmacduufu cala marfuuc marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri waidaa fasala hadduu kala saaro bayna laa laa iyo wasmiha isimkeeda faasilun mid wax kala saara faasilkoo ma mid un ah midku raba ha noqdee wajaba waxaa waajiba kadalika sidaasoo kale ilqaa'uhaa in la camal haleeyo laada iyo wa takraaruhaa soo noqnoqoshadeeda haddana waa masale kale waa masale kale waa la kala fasliyey shuruudda waxaa ka mid ahaa inaan la kala faslin wa an yakuuna smuha mutasilan biha haddii shardigaas la waayo oo laadii iyo nakiradii la kala galo laadii iyo nakiradii aa la kala dhex galay laba shaya waajiba in la camal haleeyo waa waajib in la soo celceliyaana waa waajib wa idaa fasala hadduu kala dhex galo bayna laa iyo wasmihaa faasilun mid wax kala dhex gala maa faasilkaasoo mid un ah wuxuu raba ha ahaado wajaba waxaa waajiba kadalika sidii horoo kale ilqaauha laada in la camal halleeyo wa takraaruhaa iyo laada inay soo laalaabato naxwu laa fiihaa qabrada caaqiro hawlun madax xanuun ma ahaanin walaa hum ahlujannuhuna ma ahaanin yunsafuuna kuwa lacaqli goriyo kuwa la caqli gororiyo canhaa qamrada xaggeedana laga caqli gororiyo adduunka qofka hadduu qamro cabo madax iyo madax wareer aa ku dhaca qamrada aakhira male tan kaleeto adduunka qofku markuu qamro cabo caqliga bis ku harimaya waa laga gororina bis xataa ku harimaya weelka haddii wax laga dhaadiy waxba lagu reebin aa waa laga gororiyey marka qamrada adduun qofku markuu cabo waa qabta waxa dhacda hooyiis inuu kufsado gabadhu dha inuu kufsada dha bis caqliga ku harmay wax caqliga ku harimaayo amrada aakiro labada sifaba male mada ma leh waa farxaba qofku waa nashaada caafimaad caqligana caqli usiyaadamaan diska nuqsaana iska daa in laga gororiye laa fiihaa qamrada aakiro dhexdeeda hawrun ay subaacun madaxanuun ma ahaanin walaa hum ahlu jannihiina ma ahaanin yunsafuuna kuwa la caqli gororiyo canhaa ay liajliha qabrada darteed kuwa loo caqli gororiyo ma ahaanin ama canhaa qabradaas xaggeeda kuwa laga caqli gororiyo caqligu ka baxo ma aysan ahaanin hadda fiiri laadii iyo nakiradii oo qawlun ah waxaa uu dhex maray fiihaa khalaas waa la camala leey laa naafiyatun mulqaatullah camrlah mabniin calaa sukuuni laa maxal lahu min alcraab fiihaa fii xarfi jari haa damiiru muttasil mabniin calaa sukuuni fii maxali jari الjاr والmjrور متacalqan بkبr متqdm محdوف وuجوبا تqديrه kائن غwl مبتd مؤخر مرفوع بالابتداء وcلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkره وlaa hm alwaaw xرف caطف lا ناaفyة ملقاة lا cمل لha hm ضمير رفع منفصل مبتd مبني على سكون في محل رفع عنها عن xرف jر haa damiir mتصل mبني عalى سkون في محل jر الjاr والmجrور متacalqاn بma baعdahma yuنسفuna lagu tacalujina yuنسفuna فعل مضاaرع مغayر siqa مرفوع لتجرد من الناaصب والجازم وعلاaمة رفع ثبوتن النياaبة عن الضم لأنه من الأفعال الخمسة ما naba فيه حرف من حرك وواو جماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع نائب فاعل والجملة والجملة من الفعل ونائب الفاعل في محل رفع خبر مبتد oo htي ah rاabطkiina wrاabط baynهma نائب فاacل ينزفون marka محلشhaadku waa halkee laa iyo غawr waa la kala dhex galay waa la camal haleeyey laadiina waa la soo celi laba gooraa la soo celi soo ma jeedin faqawlu mubtadaun muakarun waa mubtado gadaal loo dhigay wa fiihana mutacaliqun wuxuu ku tacaluqa bimaxduufin kula xadfay khabarin maxduufkaas khabarin khabaru ku tacaluqa ka bedelo khabarkoo muqadamin la hormariyey walaa naafiyatu muhmalatun waa naafiyo camal haleeyey waidaa takararad hadday soo laalabato waa shardi kale haddii la waayo haddana waxa dhacaya waidaa takararad laa hadday soo laalaabato lam yajib ma waajibayo icmaaluhaa in la camal siiyo ma waajibayo bal yajuusu waxaa bannaan icmaaluhaa in la camal siiyo waa bannaanta haddii shuruuddii kale la helo shardigan markaan soo maraynay walam takarar laa waa namiga inir shardigaanu waa shardulwujuub ha camal marka la hela camalfalkaa waajiba haddii la waayo camalfalkii waa bannaani waa jaa-is laakiin waajib maaha marka haddii laadi ay soo laalaabato camalfalku ma waajibayo waajibnimadiya meesha ka baxee taasa ka baxee waidaa takararad laa hadday soo lalaabato waidaa takararad laa hadday soo lalaabato lam yajib ma waajibayo icmaaluhaa la camalsiinteeda bal iskabadaayo yejuusu waxaa bannaan icmaaluhaa la camalsiinteeda idastawfad waa hadday oofsato baqiyata shuruudi shuruudda inteedii kale intii kale shuruudda haddii la helo oo la waayo shardiga ah laadu iyaysan soo laalaaban waa la waayey shardigaas laakiin shuruuddii kale waa oobsatay in la camalsiya waa bannaanta marka wayajuusu waxaa kaga banaan ihmaaluha in la camal halleeyo fa fataqul waxaa leedahay cala icmaali camalsiintii waxaad ku leedahay laa rajula wax nin la yidhaha si daari kuma sugnaa wala mraata weynay kuma sugnaa aad ugu fiirsa indhaha kala qaad laa rajula markaan idhaahno laadaan hore waxaan siinay camalo ina rajul waata isimkeedu fadxada lagu bineeyey soo ma jeedin macalkana waa ka nasbisan yahy lafdigana fadxaa looga bineeyey macalkana waa ka nasbisan yahay fi daarina waa khabarkeedii intaas ma fahamtay walamra'ata waxaa kugu bannaan saddex ayadana inaad ka dhigto camal in oo tidha walamra'ata ood fadxa ku bineedo tanwiinta ka ilaalido khabarna aad u soo qadartoo tidhaahdo labo waxaa kugu bannaan inaad nasbido walamra'atan maxaad ku nasbido haddaad nasbiday laada waad camal halayd imra'atanna waxaad ku cadaftay rajula maxalkeeda ilaa rajula maxaan ku idhi lafdiga fadxaa looga bineeyey maxalkay ka nasbisan tahay walamra'atan waxaad tira wowdu waa caadifu laadana waa la camal haleeyey imra'atan halkaa lagu cadfay calaa maxalli ismi illaah waxaa kuu banaa walamra'atun inaad tidhaahdo ah, walamra'atun walamra'atun wujuuda ku banaan waa labe mid la iskaga garsayna haddeer waxaan leenahay laada waa la camal haleeyey imra'atunna waxaa lagu cadfaa calaa maxali laa macasmiha laada iyo isimkoo iswata ah, laada iyo isimkoo iswata maxalulmubtada yaalin cinda siiba wey ila mubtada sooma ysan nasaqin ah, marka halkaas ku cadf intaas ma la fahmo warkii laga sheegi jiray ulu camalaan uga gaabsanayna wax badan ma rabno laakiin intaasaan rabnaa in la qabto waxaani leeda hore haddii la yidhaha laa rajula ayada waa cadda warkeeda maxaa la siiyey camalu inna laada isimkeeda fatxaa lagu bineeyey maxalkana waa nasbisanya si daarina waa qabarkii laada waxaad kala ogaataa laada iyo isimkeedu meesha yaaliin waa meel mubtada oo la jeedo oo mubtaday nasakda ayada taasna ogow mubtadana waa un marfuuci ogow intaas markaa tiraa ka gudub walam ra'a sabixaa kuugu bannaan walam ra'ata oo fadxo kaliya ah markaas maxaa la sameeyey laada damba ayana waxaa la siiyey camalu inna khabarkiina waa loo soo qadara walam ra'ata fiihaa koow waxaa bannaan walam ra'atan oo ah nasbaad leeda tan horena fadxaad leeda waa kala duwe nasbi oo tanwiin haddaad nabido maxaad ku nabidaa lagu leeyay waaa leeda waxaan ku cadfay calaa maxal ismi lah laada horo laa rajula rajulada maxalkeedaa nasbisanaa ma la fahmo waxaa bannaan inaad godo oo tira walamra'atun laada waa la camal helay wowda caadifaa imra'atun waxaan ku cadfaa leeda calaa maxal ismi lah calaa maxali lah maca ismiha laada iyo isimkeedoo iswataa maxalkooda maxalmubtadaa cinda siiba weyna oo ku dare laisuma waafaqsaneen warkaas ma la fahmo halaas yarkaa sii day wa taquulu waxaad leedahay icmaalkii waa aragnilaada horoo la camal siiyey wa taquulu waxaa leedahay cala alihmaali camal halayntii laa rajulu nin fii daari ma ahaanin walaa mraatun ma ahaanin birafci rajulin wa mraatin alakri fiiri laada hore horta u fiirso laada hore ayada waxaa leedahay horta laa rajulun marka la yidhaahdo hal wejan ka qaadanayna keliya aduu kaas iska qabo hadhow qismiga labaada lagugu dari doono insha allah rajul laada waa la camlale rajulu waa mufadad sidaarina waa qabarkii walamraatun walamra'atun labaa kuugu bannaan saddex ma bannaana labaa kuugu bannaan walamra'atun walamra'ata labadaasaa kuugu bannaan maxaa kuugu bannaan walamra'ata iyo walamra'atun labadaasaa kuugu bannaan maxaa mamnuuc noqday markaa walam racata haddaad tidhaahdo laada dambaad camalo ina siida ah, tan hore camal ina waa weyda maaha tan dambe sii walam racata khabarna u soo qadar ah, walam racata fiihaa haye walam ra'atun haddaad tidhaahdana soo gaabi warka waxaad tidhahdaa calaa maxali ismillaah calaa maxalillaah maca smiha lagu cadfaa calaa maxalillaah maca smiha dlsdadayaa lyidhi markaas midda dambe walamra'ata iyo walamra'atun maxaa mamnuuq noqday walamra'atan maxay u noqotay wax mansuub kamaba horeeyaan laa lafda walaa maxala halkaa lagu cadfa meel la geeye male ah. Ah. waxaa leedahay maxaa walamra'atan ay mamnuucu noqotay licadami nasbi lmacduufi ah. calayhi be macduuf calayga nasbadiisiyaa la waaye laa lafdan walaa maxala marka waa mamnuuc inaad nasbido oo tidhaa walamra'atan lima ay mamnuuc noqotay licadami nasbi macduufi calayh macduufu calayga nasbadiisiyaa la waayey meel la geeye male maxaa wax mansuubu kama horeeyo ma la fahmay intaas intaas bal yaan la sii deg intaas yaan la sii deg almunaadaa munaadiya haadaakanu maxaluhu waa meeshii looga hadlaayey qaala ibnu اlajrumi wuxuu yidhi baabulmunaadaa haadaa midkaanu baabulmunaadaa kii loo qaylinayo loo dhawaaqayo baabkiisii weeye almunaadaa kan loo dhawaaqaa khamsatu anwaacin nuucyaalo shana weeye shan nuucaa loo dhawaaqaa almufradu mufrad mufrad alcalamu calam calam waa taqaanaa oo horaad u soo aragtay calam markii macrifada laga hadlaayey aad calam soo barato markii macrifo iyo nakire laga hadlaayo macrifaad ku soo barato macaarifta markii laga hadlaayo mfradna baabmunaada iyo baablah waad soo baratay oo waa maxay maa laysa mdaafan walaa shabihan bmdaaf marka mfrad iyo calam labadaba waa taqaan marka isi saaro adug almunaada kan loo dhawaaqa hamsatu anwaaci nucyaalashana weeye almufradu waa mfrad mfrad alcalamu calam ah iyo wanakiratu nakiro almaqsuudatu loo qastaa nakiro loo qastaa xaa loola jeeda waxaa loola jeedaa lafdiga la isticmaala waa nakiro laakiin qof gaar ah loo isticmaala nakiro xaal lagu yiqiina marka lagu dhawaaqo jinsigoo dhan in afraadda uu ka dhexe jinsiga afraaddaas ah, jinsigaas afraaddiisa inuu ka dhaxeeyo saasaa lagu yiqiina maaha maanta lafdiga la isticmaala waa lafdi nakira laakiin shaksi gaar ah loola jeeda yaa rajulu nin kaanow aad leeda nin gaaraad ah ula jeeda yaa rajulu nin kaanow cid gaaraad ula jeeda rajuliyay ka dhexayd awel kullu dakarin baaliqin min bani aadam saas in loo isticmaalay aheed ma u isticmaalaya nin garal yaa rajulu ninkaanow alle waa nakiro oo shaksi gaara loola jeedo nakiro maqsuudaha la yidhaha saw laba maahan wa nakiratu nakiro nakiradaasoo hayrulmaqsuudati aan cidna loola qastayn tanna waa nakiro sidii loo dejiyo loo isticmaala aslu wadcigeeda loo isticmaala sow afraadda jinsiga inay ku faafto looma dejin maa shaaca fii jinsi laa yaktasu bihi waaxidu duuna aakhara waa nakira macnihi loo deji loo isticmaala nin indhoolaa wuxuu leeyahay yaa rajulan khud biyaddi masaajidku soo geli rabo ninow gacantay qabo ee meel manaasiba masaajidka iga taaji mid gaar isagu dan kama leh kii qabta waa u kii kale mid gaara ah oo u danaynaya ma jiro soo ma jeedin waa nakiro hayru maqsuudaat oo aan cid gaara loola qastayn wاlmudaafu kan afraad waa mudaaf waa la yaqaanaa kan shanaadna washabiihu bilmudaaf mid lagu shabahay mudaaf maxamed maxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay almunaadaan loo dhawaaqa fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday huwa almaطluubu waa midka la dalbaa iqbaaluhu soo qaabilidiisa muطlaqan kala qaadlaan waa qof la doonayo inuu xaggaaga soo aado soo qaabilo waa mid la dalbayo inuu ku soo qaabilo sidaas weeye sidaasaa luq ahaan la yidhaha munaadi wa fi isilaaxi nuxaas naxwooleyda heshiiskooda xaal uu munaadi ahaaday huwa almatluubu waa mid la dalbaa iqbaalu soo qaabilidiisa biyaa lagu dalbaa ow ixdaa akhawaatihaa ama yaa walaalaheed mid ka mida macnaha xuruufu nidaa waa badan yihi cruف nida maahan ya keligeed maahan cruف nida ya keligeed maahan waa badan yihiin soo ma jeedid marka waxaa la yidhaha munaade waa mid la dalba inuu ku soo qaabilo waxa lagu dalbayna xurufu nidihi mid kamida uu yahay xurufu nidihi mid kamida ku raba ha ahaade huwa maطlubu waa mid la dalba iqbaal soo qaabilidiisa biyaa lagu dalba oo wixdaa khawaati ah wa akhawaatu ya ya marka walaaleed xurufunidihii ku bara xurufunidihii hiy alhamsatu waa hamsa qof dhow marka loo dhawaaqa ee hamsada la adeegsadaa naxwu azaydu zaydo aqbil way soo qaabil xaggay iile azaydu waa qof kuu dhow marka waa qof kuu dhow azaydu azaydu alhamsatu xarfu nidaa waxaad dhigata alhamsatu xarfu linidaai اlqariib waa xaraf loogu dhawaaqo midka kuu dhow xarfu linidaai اqariib midka kuu dhowaa loogu dhawaaqa hamsada midka kuu dhow ayaa loogu dhawaaqaa hamsada mabniya calaa sukuni laa maxala lahu min alacraab zaydu munaada mufradu calamun mabniyin calaa dami fi maxali naصbi aqbil ficlu amri mabniyin calaa sukuni laa maxala lahu min alacraab wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta wa ey aa ka mida ey ey ibraahiimu ibraahiimo ibraahimo ibraahimo mid fogaa loogu dhawaaqa ey xarfu nidaa linidaai اlbaciid xarfu linidaai اlbaciid iska soo gaab ey xarfu linidaai اlbaciid mabniyn calىa sukun lah maxal lah min acraab ibraahimu munaada mufradun calamun mabniyn calى dami fi maxal naصbi yaa ey ibraahimu ibraahimo tafaham war wax fahm war dersiga fahm تفهم فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أمر وأيا كمida أيا نحو أيا شجر الخابور khaabuur waa maxay waxay yidhaahdeen culamada luqawiinta gobolkood waa nawcun min ashajari qaana waxay dha maya waa mawd waa beledun macruuf qaar waxay dha maya waa nahrun macruuf waa webi la yaqaan maxaa la isugu qabaa gabalaa yidhahdeen huwa waadun macruuf waaba waadi la mesh ku yaalaaba la ogye maxaa wax kale loogu sheegay aa lasu qabta khaabuur ayaa shajara alkhaabuur geedka khaabuurka la yidhaah shajarkiisiyo waxaa ka fiican bal mawdic ka dhig ayaa shajara alkhaabuur meesha khaabuur la yidhaah geedaha ka baxo maa laka maxaa kuu sugnaaday muuriqan xaala ad mid caleen bixina ee in dhibaata ku haysatana looma maleeye meeshaan kaabuur waadigaano adiga xaalkaaga xuu ahaa waa adiga caleen iska bixinaaye kaannaka waxaad moodaa lam tajza inaadan kaba argag bixin cala dariif ninkii inaad dariif ayoo la dilay adiga murugaba ku hayda caleenaad ba iska bixee geeda aanu xeeb ahayde uu leeyahy geeduu dhawaaqa uu leeyahay idinka musiibada dhacdada badan dareeminaad imooda caleenaad ka baxayda amaba qallalayda naxdinta nagu dhacda intay ku dhacdo geedow ma qallashaan u leey ayaa shajara alkhaabuur meesha magaceeda khaabuur la yidhaha geedaha ka baxo hadda fiiri ayaa u xadmida shajara waa munaada ah, waa munaada waa mudaaf mansuuq soo ma jeedi ah, shajara mudaaf alkhaabuuri mudaaf iley ayaa shajara alkhaabuur khaabuur meesha la yidhaha geedaha ka baxo maa laka maxaa kuu sugnaaday muuriqan xaal aatay ah kii caleen bixina adiga caleentu kaa soo dhalatay murugada kaama muuqatee kaanaka waad waaba adigoo lam tajzac aan ka argagixin calabni dariif ninka laydha ina dariif waxaa ka mida wahaya hayaa ah ka mida naxwu hayaa muxamedu muxamedo tacaala kaalag hayaa xarfu nidaa linidaa اlbaciid hayaa waxaa loogu dhawaaqaa kanfog wey ah, kanfog aa loogu dhawaaqaa linidaai اbaciid walilmunaada naa ow kanaa'iya waay waaa kabee ayaa hayaa eh, ina maali khulaasada ugu tegi doontaa walilmunaada naa ow kanaa'iya waay waaa kadaa ayaa uma hayaa marka hayaa wuxuu kuwa fogfog aa loogu dhawaaqa wahaya naxwu hayaa muxamedu muxamedo waa qof fog wey hayaa xarfu linidaai baciid mabniyn calaa sukuun la maxal la min acraab muxamed munaada mfrad calama mabniy calى dami fi maxali naصbin tacaala ficlu amri mabniy calى xadfi xarfi اcila wahiy alif alfatxatu qablaha daliilu calayha lan alfatxata wtul alif wafaacilu damir musati wujuban taqdiiru am uma lmunaada kan loo dhawaaqa calaa khamsati anwaaci nuucyaalo shan ah korkood ayuu ku sugnaaday almufradu mufrad alawal kan ugu horeeya almufrad mufrad wey mufrad alcalamu calama mufrad waa taqaan baabkaan maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf calamna waa taqaanaa maa wadica lishayin licayni shay gaara magac loo dejiyey wey waqad madaa waxaa ku tegey fii baabilah tacriifu lmufradi mufrad in la sheego baabulaa ay noogu soo martay wa loola jeedo waxa loola jeedo wa mihaaluhu yaa muxamadu yaa xarfu nidaan ma nabco mabniyun cala sukuuni laa maxalla lahu min اlcraab muxamed munaada mufradun calamun mabniyun calى dami fi maxal nasb waya faatimatu waa lamid sidoo kale icraab wya muxamedani ya xarfu nida ma nabadxu mabniyun calى sukuni laa maxala la min اcraab muxamedani munaada mufradun calamun mabniyu calى اlif lana musan mabniyu calى اlif fi maxal nasb aliftaad ku aad ku binayne maxaa yeelay yubnaa calaa maa yufac wixii lagu rafci jiray aa lagu binayna macalkana ka nasbi wayaa faaimatani waa lami wayaa muxamaduna jamad kal maaa leedaa yaa xarfu nida maanabadcu mabniyu calaa sukuuni la maxal la min acraab muxamaduna munaada mufradu calaa mabniyu cala lwaaw lnnahu jamcu mudakru saalim fii maxal nasb waay wayaa faaimaat waa jamcu masaalim yaa xarfu nida maanabadcu faaimaatu munaada mufradu calamun mabniyu cala dami في محل النصب اللي هو جمع مصالح الثاني النكرة المقصودة ونكرة لو قصده ومحل نكرة مقصودة سجا كل شيء فيه وهي النكرة المقصودة allati waa mida yuqsadu loola jeedo bihaa nakirada waaidun waaxidun mid mucayanun gaara oo mimaa kii ka mida yasixu uu ansaxayo ilaaqu lafdiga nakirada lafdigeeda in lagu ilaaqo calayhi waaxid afraaddii oo nakirada loo isticmaali jiray mid kamidaa ah si gaara loogu isticmaala ah, hadda rajul yaa iska lahaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam kulli waa ka dhexay sooma hal midoo ka mid aad ah u isticmaali imraa dumarkiiba dhan ka dhexay soomaan qaangaarkaa hal midoo ka mid aad u isticmaali nakiradan afraaddii ay ka dhexayday hal midoo ka mid aad u isticmaali oo mucayana taasaa la nakira maqsuudaa annakiratu almaqsuudatu wahiya nakira maqsuudaa allati waa mida yuqsadu loola qasto bihaa nakirada waaxidun mid mucayanun gaar ah waaxidkao mimaakii ka mida yasixu ansaxa ilaaqu lafdiga nakirada lafdigeeda in lagu ilaaqo caleyh waaxidka naxw yaa aalimu aalimkaanow alle mid gaara w aalim awal aalim oo dhan ay magaan magacaanu ku dhici jiro hadda mid gaar haduu isticmaale yaa aalimu aalimkaanow aad leeda mid gaara haduu isticmaale yaa xarfu nida maanaad adcu aalimu munaada nakiratu maqsuudatu mabniin calaa dami fi maaa nasb turiidu waxaad ujeedaa waaxidan mid bicayni daatadiis mid gaaraad ujeedaa aalim oo dhan uma jeedin ahaali annakiratu hayrumaqsuuda nakira aan qofna loola qaybtayn gaar ah wa hiya nakira kayru maqsuuda allatii waa mida yuqsadu biha loola qaybtaa waaxidun mid waaxidkoo hayru mucayanin aan gaar ahayn waaxid un ka mida afraadii loo dejiyey wey naxwo qawlilwaaxidi waa qofkii dadka waaninaya hadalkiisa oo kale yaa kaafilan midkaa halmaansano tanabah baraarug mid gaarma qof kastoo oo halmaansano xoogaa qafla ku jirto daacad alle ka gaabiyu la hadla mid gaarama yaa kaafilan yaa xarfu midda maanaaba adcu kaafilan munaada nakiratun غayru maqsuudatin mansuub calaamatu nasri fatxatu daahiraة fi akhiri تنبه فعل أمر مبني على سكون الله محل من الإعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت فإنه فإنه قائلك أو واعدك فإنه فإن الواعدة واعدك وعلي النظر فإنه واعدك ضدك واننا لا يريد أولما جيدا واحدا مد معينا قارقا بل يريد وحو جيدا كل من قف كستا أو يطلق عليه لغو إطلاق لفظ غافل وقف كستا لديك رحوغا وهالمانسان يضاعب الله الرaaبع المضاaف wey نحو يا طاaلب العلم war ardaga cilmiga dalbayo اجتهid dadaal يا xرف نdاn maanaaba adxو طاaلبa مناadى مضاaف منصوب وعلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره طاaلبa مضاaف العلم مضاaف إليه مجهور وعلاaمة جر كسرة ظاaهرة في آkره اجتهد فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاaعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت alkhamis ashabiih mid lagu shabahay bilmudaaf oo maxaa la yidhaha shabiih bilmudaaf wahuwa shabiih bilmudaaf maa lafdi way itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay shaygoo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystirankiisa ka mida sawaaun waxaa isku mid ah waxa macnaha dhammaystiraayo xoogaa kuu faahfaahina sawaaun waxaa isku mid ah akaana ahaaye almuttasilu midka la xidhiidhsanaa bihi isimka marfuucan mid la goday bihi isimka lagu goday marfuuci waa soo gutay waa faacilkiisii ama waa naay faacilkiisii isagaaba gutay waxa gadaal kala xadhiidho macnaha dhammaystira waa isimkan oo munaadaha isim uu ku camal falayo oo uu rafcinayo waa ama faacilkiisii ama naay faacilkiisii wey waa ism waa sagu rafcina naxw yaa xamiidan midka la mahdiyo ficlu ficilkiisa yaa xamiidan yaa xarfu nidaain maanaaba adco mabniin calaa sukuuni laa maxala lah min alraab xamiidan munaada shabiihun bilmudaafi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu shaakiri xamiidan sifatun mushabahatun leh bismi faacilin sifa mushabahaha ladhaah waay camal fashaa sifatun mushabahatun bismi lfaacili tacmalu camala ficlihaa tarfacu lfaacila ha isku dhihin watansibu lmafcuula tarfacu lfaacila faacil kale yay qaadatahay ficlu فاعل حميد مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فعل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر أم كان أما ها هذا وحا كذلك لا حرير سنة منصوبا مثل النسبية به منادها له نسبية وحو كلام نقول كرا وحا كذلك لا حرير اسم كان منادها اسم نصبنا آه تاسو نقول كرا سيدا مفعول كيسي وكلا تاسو كلا نقول نحو yaa xaafidan midka soo xifdiyayow darsaw cashar yaa xaafidan midka haddaba xifdisano darsaw casharkiisa yaa xarfu midaan maanaaba adcu mabniin calaa sukuuni laa maxal la min اxraab xaafidan munaada shabiihu bilmudaaf mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirih xaafidan ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu faacila wayansibu mafcuula ku dar markaa ah, yarfacu faacila wayansibu mafcuula wafaacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa huwa darsa mafcuul bihi xaafid mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih darsa mudaaf walhaa damiru mutaصil mabniyin calى dami fi maxali jari hadda fiiri yaa xamiidan xamiidan maxaa gadaal kala xidhiira ismuu rafcistay oo macnaha dhamaystira sifada mushabaha faacilkeedia la xidhiira xaafidana gadaal yaa kala xidhiira mafcuulkiisii uu nasbistay marka waa isim dhamaystira macnaha am kaana ama ha ahaado isimka macnaha dhammaystiraa majruuran ku la jiray bixarfi jarin xarfu jar lagu jiray xarfu jarkoo yatacalaqu ku tacaluqa bi munaadaha wuxuu kala noqon karaa waxa gadaal kala xidhiidha jaar majruur ku tacaluqa munaadaha isagona macnuu dhammaystira isagona macnuu dhammaystira naxw yaa muxiban midka jecelow lilkhayri khayrka yaa muxiban midka jecelow lilkhayri yaa muxiban yaa xarfu nidaa mabniin calaa sukuni la maxal laha min alcraab muxiban munaada shabiihu bilmudaaf mansuub calaamatu nasbi farxatu daahiratu fi akhirih muxiban ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu faacila faacilkiisu waa faacilu damiir musatiru jawaasan taqdiru huwa lilkhayri jaaru wamajhuuru mutacaliqaani bmuxiban ku soo tacaluji hadda muxiban waa waa shabiih bilmudaaf maxaa yeelay gadaal waxaa kala xiriira wax macnaha dhamaystira maxaa yidhi hadda haddaan idhaha yaa muxiban midka jecelow muxuu jecelya ma shartuu jecelya se kayrka lama kala yaqaan soo maa laakiin yaa muxiban midka jecelow lilkhayri markaan idhi mani waa dhamaystirma manii waa dhamaystirma الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد